markaan ka soo jeestay ukhtulifa la ysku khilaafay fiihi maaga dhexdiisa minhu amarka xaale uu ka mid yahay thalaftu waxaan ku sadexeeyey bilmudaarici mudaaric shiiku wuxuu leeyahay markaan amarkii calaamadihiisii wax ka sheegay oo aan ka soo jeestoon dhammeeyey xukunkii amarka aan ka soo jeestoon dhammeeyey iyo qismigii mukhtalafka ahaa ee amarka ka mid ahaa ee laysku khilaafay caddayntiisa waxaan saddex uga dhigay mudaaric maadiyo awal ahaa amara haani ahaa mudaaricaan saddex uga dhigay walamaa faraqtu markaan ka soo jeestay min dikri calaamaati alamri amarka calaamadihiisa calaamadahaas la sheegidooda wa xukmihi wa min dikri xukmihi amarka xukunkiisa xukunka la sheegidiisa markaan ka soo jeestoon dhameeyey wa bayaani ma wa min bayaani ma maada laba kuugu banaan nakiro mawsuufa iyo is mawsuulka ad rabto ka dhigo wa bayaani ma wa min bayaani ma kii la cadayntiisa markaan ka soo jeestay ismawsuul ka dhig ama nakiro mawsuufa ka dhig hadba midaad ka dhigtay ikhtulifa ku xihanta marka haddaad nakiro m mawsuufa ka dhigtana waad ka sifayn dad mawsuul ka dhigtana waa siladii wa min bayaani maa shay kii la cadayntiisa markan ka soo jeestay ikhtulifa laysku khilaafay fiihi maaga dhexdiisa minhu amarka xaale uu kamid yahay tallaftu waxaan ku sadexeeyey bilmudaarici mudaaric fadakertu waxaan sheegay ana calaamatahu calaamata almudaaric mudaarica calaamadiisa an yasluxa dukuulu lam lam gelitaankeedu waa inuu subanaado yasluxa an yasluxa ey salaaxu dukuuli lam salaax iyo suluux labadaba ku timaadaahe masterku ye ilaa yasluxa weye an yasluxa dukuulu lam salaaxu dukuuli lam lam gelitaankeedu waa inuu subanaado wanaagsanaado an yasluxa an yasixa ayaa nusqooyinka gabal dhigaan laakin shiiku an yasluxa taasuu akri jire mhm, nusqooyinka gabalna saasaaba ku taala nusqooyinka gabalna saasaa ku taalla marka an yasluxa ka dhigo adiga yasluxa soo kuguma taha qaarna yasixa yasixada laftigeeda hadda qalad macna ahaan matniga unbaa la ilaalaa maahan ee ayada macnahaan hadda qalad uma ahan mhm, macnahaan waa ansixi karta fadakertu waxaan sheegay ana calaamatahu calaamat almudaaric mudaarica calaamadiisa an yasluxa dukuulu lam salaaxu dukuuli lam lam gelitaankeedu inuu subadaana inay tahay lam gelitaankeedu waa inuu suban yaho wanaagsan yahay waa inuu suban yahayna waxaa loola jeedaa fi istiqaamati lmacnaa wa cadami اlimtinaaci bixasabi luqa waa inuu suban yahayo macnuhu waa inuu ku toosaayo wax diidaayana xagga luqada aysan jirin maana adoo iska ibtidaayan aad gelido qofka aan luqada garanayn xataa daraba waa geli kara lama saw maxaa wax u dhedhamayaba male ah, isaga wax umada dhedhamaan qofkan luqada oqoon wuxuu kuleeyahay daraba lam daraba waaba tawa mudaric isaga lam daraba haduu yidha xataa u xaraaraama ilaa waxbaba uma dhedhamaan qof malaariya qaba waa ka daran yahay qofka jahliga qaba marka marka lagu leeyahay waa inuu suubanaado waxaa loola jeedaa fi istiqaamati lmacnaa wa cadami اlimtinaaci bixasabi luqa macnuhu waa inuu ku toosanaado xagga luqada carabigaana wax diida aysan jirin xagga luqada carabigaana wax diidaya aysan jirin oo luqadii carabigah ugu toosnaado lafdigan inuu yahay lam ay lafdi ay geli karto xagga luqada carabiga saasaa laga hadlaya fi istiqaamati almacnaa wa cadam alimtinaaci bixasabi luqa loola jeeda fadakertu waa sheegay ana calaamatahu calaamata almudaaric mudaarica calaamadiisa an yasluxa dukuulu lam salaaxu dukuuli lam lam gelitaankiisu waa inuu hagaago calayhi mudaarica korkiisa ay gasho wadalika mithaalki naxwu lam yalid allah wax ma dhalin fiiri lamaa gashay waa mudaaric marka walam yuulad allah lama dhalin lamaa gashay waa mudaaric kale oo majhuul ah walam yakun axadun qofna ma ahan kufu-an mukaafian mid u dhikanna lahu lilaahi allah axad u ma jiro laa fi daatihi walaa fi afcaalihi walaa walaa fi sifaatihi walaa fi cibaadatihi wax u dhikanmaa ma jiro lam yelid allahu wax ma dhalin yelid waa ficil mudaaric musamaa walam yuulad lama dhalin waa ficil mudaaric majhuul ah walam yakun axadun qof ma ahan kufu-an mukaafian mid u dhikana lahu lilaahi allah yakunna waa ficil mudaaric isaguna marka dhammaantood waxay calaamad cada loo hayaa calaamad cad ayaa loo hayaa wadakartu waxaan sheegay annahu shaamiye laabudda lagama maarmaa inay tahay an yakuuna min an yakuuna inuu ku sugnaado fii awalihi mudaarica awalkiisa xarfun xaraf xarafkoo min xuruufi naaytu na-aytu xarafyaalkeeda ka mid a wahiya xuruufta na-aytu annuunu nuunti weeye wal alifu aliftii weeye wal u ya-di weeye wataau taadi weeye wadalika mihaalkii naxwu naquumu waa istaagayna wa aquumu anaa istaaga wa yaquumu zayda istaaga wa taquumu adaa istaage oo kaleba weeye wadakertu waxaan sheegay markaan calaamadii sheegay calaamadda lamtaas bisaan ku ekeeyey wadakertu waxaan sheegay annahu shaniye laabudda lagama maarmaan inay tahay an yakuuna min an yakuuna inuu ahaado fii awalihi awalilmudaaric mudaarica awalkiisa xarfun xaraf xarafkoo min xuruufi naaytu naaytu xarafyaalkeeda ka mid ah wa hiya xuruufta naaytu annuunu nuunta weeye walalifu alifta weeye walyaa-u ya-da weeye wataa-u taada weeye wadaalika mihaalkii naxwu naquumu waan istaagaynaa wa aquumu anigaa istaaga wa yaquumu saydaa wa taquumu adaa istaagay oo kale weeye watusamaa waa la magacaabaa haadihi tan tanbay alarbacatu afartaa axrufa almudaaracati shabahidda xarafyaalkeediyaa lagu magacaabaa mudaaraca waa mushaabaha shabihidda xarafyaalkeediyaa lagu magacaabaa watusamaa waa la magacaabaa haadihi tan tanbay alarbacatu afartaadhe watusamaa waa la magacaabaa haadihi midaan tanday alarbacatu ee afarta axrufa almudaaracati shadahidda xarafyaalkeediiya lagu magacaaba halkaas ayuu kuugu sheegay maxamed muxidiin cabdilxamiid xuruuftan macaanideedii aan horay usoo qaadanay horay ajrumi aan lagu qaato hamsadu macnahay faa-iideydo nuuntu macnahay faa-iideydo ya-du macnahay faa-iideydo iyo ta-du macnahay faa-iideydo ada ku laabamayna meesha in kuugu taalla ka raajicdeen markaasuu wuxuu yihi shiiku wainamaa wax kale ma ahan dakartu waan sheegay haadihi laxrufa xarafyaalkan aniga waa sheegay xarafyaalkan oo hamsada nuunta iyo ya-da iyo ta'da waa sheegay waxaan u sheegay waa maxay bisaadan liajli bisaadin gogol dhig dartiisaan u sheegay wa tamhiidan liajli tamhiidin gogol dhig dartiisaan u sheegay lilxukmi xukunkiyaan u gobaldhigayey alladii xukunka istaqara ku sugnaaday bacda xuruufta ka gadaal xuruuftan markaan sheegayey waxaan u gogol dhiganayay xukunka ka dambeeya sheegidda oo waa maxay xuruufta mudaarica lagu bilowdo sida loo shaqlayo haddaadan xarafkiiba sheegin saad u sheegi kartaa sida loo shaqla haddaadan xarafkiiba sheegin ma dhici karto inaad sheegto tiraa saasaa loo shaqla marka xuruuftan shaqalkooda inaan ka hadlaan rabay sidaas darteeda ugu kalibto inaan xuruufta sheego ee una sheegin inaan mudaaric calaamad uga dhigo wainamaa wax kale ma ahan dakartu waan sheegay haadihi laxrufa xarafyaalkan bisaadan liajli bisaad gogoldhig dartiisanu sheegay wa tamhiidan liajli tamhiid gogoldhig dartiisanu sheegay lilxukmi xukunkiianu gogoldhigayey alladii xukunka istaqara ku sugnaaday bacdaha xurufta gadaalkeeda laa liuxarifa inaan ku qeexo uma sheegin bihaa xuruufta alficla ficilka ficilka almudaarica isimka shabahay ma u sheegin taasaa ka yaabe Ah, markaan sheegayey uma sheegin saas darteed axraabka iga xumay ha isku cadfin oo ha ficilka mudaarica waxaa lagu oqoonsadaa lam lagu oqoonsadaa iyo waxaa kaloo lagu oqoonsadaa waxa weeyaan iftitaaxihi ha dhihin ah, raabta ha iga qaldin u kuleeyay ah, aniga maba u keeninba inaan ku qeexaba ee waxaa tiraa waftitaaxuhu bixarfin mubtada ka dhigo waana sida faakihigu u waftitaaxuhu bixarfin min xurufi naaytu aad leeda ee dhihi maydid wa mudaaricu yuxrafu bilam waftitaaxi bixarfin dhihi maydid maxayna waad khilaaftay sheikh dariiqiis isagaa kuu sheegayo kule war ku qeexi maa ha dhihin marka waxaa lagu oqoonsadaa lam iyo xuruuftan in lagu furfurto laguma oqoonsado umana ayna sheegin saas uu kuleeyay anugu ulamana jeedin saas marka ha xumayn icraabta iyo kitaabka wainamaa wax kale maahan dakartu waan sheegay haadihi laxruuf xrafyaalkan bisaatan lijli bisaad gogoldhig dartiis wa tamhiidan lijli tamhiid gogoldhig dartiis lilxukmi xukunkii aan u gogoldhigayo alladii xukunka istaqara ku sugnaaday bacda xrafyaalka ka gadaal laa liucarife laa uma sheegin liucarifa inaan qeexo darteeda oon xadeeyo oon ku tacriifiyo la liucarifa inaan qeexo tacriifiyo darteed uma sheegin bihaa xuruuftan aan ku tacriifiyo alficla ficilka ficilka almudaarica mudaarica ah muxuugu sheegi waaye culmada gobolaabay yidhaahdeen wax lagu tacriifiyo xuruufta ufiican fiican laakiin ayaga laftood shardiga uxireen uusan diidaneen shardigaas wuxuu yahay waxay yidhahdeen xuruufu lmudaaraca maca khawaasihaa owlaa bitacriif ay yidhahdeen xuruufu lmudaaraca xuruufulmudaaraca maca khawaasiha ayadoo ay la socoto macnihii u gaarka ahaa hamsadu lilmutakalimi waxda nuuntu lilmutakalimi wa macahu gayruhu aw ilmucadimi nafsa ya-du afartii tahay ta-du sideedii tahay marka sidaas xuruufta macnahaas laga helo xuruufu lmudaaracati maca khawaasihaa ola bitacriifi licadami infikaakihaa waxay ugu fiicnaadeen horta iyadoo macnahaasle meel kale galaan lama arko meel kale galaan lama arko ko mideeda kale lamtu gelin ay kaa rabtaa ficil kastoo mudaarica lamu kuma jirto waa inaad ku fiirido inuu aqbalaa in kale laakiin waa licadami infikaakihaa kuwaanu maba ka fakadaanba weligoodba kama suulaan waa ku jiraan mar walba marka sidaas darteeda ayuu wuxuu yidhi eh, saaxibu tacliiq sida faakiiga uga soo naqliyo wuxuu yidhi xuruufu lmudaaracati maca khawaasihaa owlaa bitacriifi licadamin fikaakihaa licadamin fikaakihaa xuruufulmudaaraca oo macaanideeda gaarka wadato ayadaa u haboonaasho badan mudaaric wax lagu qeexo maxaa yeelay lamtu mar walba mudaarica kuma jirto kuma jirto soo gelinay ka rabtaa laakiin xuruuftaanu maba ka suulaydaba maba ka suulaydo marka iyadaaba fiican in lagu qeexaba laakin hadee shardigaasi watay ogo wuxuu ku yidhi sababtuu xuruufta ugu qeexideedu isagu sheega wuxuu ku yidhi liannaa annaga wajadnaahaa xuruuftii waan helnay liannanaa annaga wajadnaahaa xuruuftii waa helnay tadkhulu xaale ay gelaydo fii awali lficli ficilka awalkiisa ficilka almaadi maadiga ah wadalika mihaalkii naxwu akramtu zaydan zaydan karaameeyey fiiri haddaas akrama zaydun camran taasaa weliba kasii cadaan badneed si qofka ibtidaa'iga loo fahamsiiyo akrama zaydun zaydaa wuxuu karaameeyey camran hadda akrama ficilkiisa hamsa kuma jirto laakiin mutakalima laga fahma laga fahmi maa khalaas marka ma aha laakiin hamse ayadoo ku jirto mutakalim laga fahmaa wax aan mudaaracin ma noqon karto ah, marka misaalkaas ibtidaa'iga takan hadda qofka daalibkaasoo waa fahma akramtu anaa karame halkee hadda laga helay takalumka tada waay ha waa tada ee ficilku ma wato naxw akramtu waan karaameeyey zaydan marka maxalshaadku waa maxay akrama hadda waa ficil maadi maxaana lagu bilowday hemsu marka wuxuu kutusa afarta xaraf afartuba waa geli karaan ficil maadi afartuba waa geli karaan wa tacalamtu lmas'alata mas'aladiiyaan bartay hadda fiiri tada macaanideedu maxay ahayd shan muqaadaba iyo laba qaaiba soo maahan hadda waxbaa ma faa'ideynay tacalama waa bartay dileeda lix mukhadaba iyo laba qaaiba soo maahayn lix mukhaadaba iyo laba qaaiba marka tacalamtu waan bartay almas'alata hadda fiiri tacalama waa ficil maadi tadina waa ku jirta soo maa tadina waa ku jirtaa marka waxay kutusaydaa calaamad inaan looga dhigi karin mudaaric ila calaamadda maxaa la rabaa calaamadda waxaa la rabaa inay waxa weya kelimadda ay gasho ay ku sugto wixii calaamadda looga dhigayo ah. marka kelimad kalena waynasan gelin saasaa la raba tacalamtu waan bartay almas'alata wa narjastu dawaa dawadiiyaa narjas ku daray narjisku waa geed magaciis isagaa kuu sheega wuxuu ku yidhi wa narjastu dawaa dawadiiyaa narjis ku daray idaa jacalka markaad yeesho fiihi fi dawaa dawada dhexdiisa narjisan geedka narjiska la yidhaahdo faa'iidada badan oo ay yidhaahdeen kullu shayin yaqdu ljisma wanarjisu yaqdu alcaql geed wax kastoo la cunaa jirkuu koriyo ay Ah, jirka indhaha ku fiicna dhagaha inuu mid koriyo mid dhiigka badiyo mid dhacaanka badiyo mid hilibka badiyo jirka unbuu ku wareega laakiin narjis asaga hadaad cunto caqligaaga siyaada ah, caqligaagiaba kobcaaba geedkan say u buunbuuniyeen waa geed dawo badan oo aad waxa weya adibadii hore ay u ammaaneen isagaa inin dhiga ah, xaashiyada sijaaciga wax badan oo adibadii hore laga soo raray mm-hmm. cuduro badan oo khatara xataa waa la hadaad sanka xataa saarato narjiska tiraahdo hataa cudurro khatara uga badbaadi kuleey markaashadinfugudha <laughs> waaya wa narjasu dawaa dawadii ayaa narjas ku daray idaa jacalta marka aad yeesho fiihi fi dawaai dawada dhexdiisa narjisan geedka narjiska la yihah maxausheedku waa maxay narjastu fiir hadde ficilkan maxaa lagu bilowday nuun waana ficil maadi narjasa nuunku hadda ficilkuba kamid yahy maadadiisa narjasa uu ahaa narjasa maadada ficilku ka mid yahy nuunkaan marka mudaaric maaha waa maadi nuunaana ugu bilowday mar haddii maadiba laga helaayo haddi mudaaric calaamad loogama dhigi karo wayarna'tu shayba ciladii ciradiyan cilaamiyey wayarna'tu waan cilaamiyey ashayba ciradii idaa khadabtow markaad marido bilyuranaa'i cilaan markaad marido markaad cilaan maridaa waxaa la yidhaahdaa yarna'tu shayba marka yarna'a fiili yarna'a yarnaca shayba iradii uu cilaan mariyey alaleeyahay yarnaca hadda yarnaca maxaa lagu bilowday ficilkaas ye wa maca dalika waa ficil maadi waa ficil maadi marka mudaaric calaamad loogama dhigi karo wa yarnactu shayba iradii ayaan cilaamiyey idaa khadabtahu waa markaad marido ku dharoorto bilyuranaai cilaan wa huwa alxinaau waa cilaanka wainamaa wax kale maaha alcumdatu tiirka fii tacriifi lmudaarici mudaarica la qeexidiisa u tiir ah dukuulu lam lam gelitaankiisa weeye calayhi mudaaricay gasho aniga intaasaan kuu sheegay tiir waxaa u ah mudaaric lam inay gasho waa sidii ina maaliba u yeelay fii alfiyatiis lamtaasu ku gaabsado mudaaric calaamadiis lamtaasu ku lamtaasu ku gaabsaday maxaa yeelay waxay yidhaahdeen culummadu waa limtizaajiha bilficli bitaqyiiri macnaahu ila almudiy aad ay u dheeshaa iyadu waa dhex gashaaba ilaa ay juz ficilka ka mida noqoto ah, sababta ina maalig iyo ibnu hishaam iyo ay ugu gaabsan waxay yidhaahdeen lianna lahaa imtizaajan dheehid ay leedahay waa dhex gashaa ficilka lianna lahaa imtizaajan imtizaaj ayay leedaha bilficli ficilka ayay dhex gashaa say u dhex gashaa bitaqyiiri macnaahu ila lmudi macnihiisay maadi u rogtaaba macnihiisa ay xataa maadi u rogtaaba marka saasay ugu gaabsadeen inay maalig iyo ibnu hishaam iyo liana lahaa imtizaajan bilficli bitaqyiiri macnaahu ila lmudi ila marka wuxuu yushiiqu waa inamaa wax kale ma ahan tiirka fii taxniifi lmudaarici mudaarica la qeexidiisa tiir ah dukhuulu lam lam gelitaankeed weeye calayhi mudaarica ay gasho walamaa faraqtu markaan faaruq noqday min dikri calaamaati lmudaaric mudaarica ah calaamadihiisa la sheegidiisan ka faaruq noqday sharactu waxaan gudagelay fii dikri xukmihi mudaarica ah xukunkiisa la sheegidiisa fadakartu waxaan sheegay ana lahu mudaaricii xukmayni laba xukn inay u sugnaadeen xukman xukn inuu usugnaaday biictibaari awalihi awalkiisa la fiirintiisana ugu sugnaaday wa xukman xukn inuu usugnaaday biictibaari aakhirihi mudaarica ah aakhirkiisa la fiirintiisa ugu sugnaaday walamaa faraqtu markaan faaruq noqday oo aan ka soo jeestoo dhameeyey min dikri calaamaati lmudaaric mudaarica calaamadihiisa calaamadahaas la sheegidooda sharactu waxaan gudagelay fii dikri xukmihi mudaarica xukunkiisa la sheegidiisa fadakartu waxaan sheegay ana lahu mudaaric inuu u sugnaadeen xukmeyni laba xugun ka bedelo xukman xugun inuu u bictibaari awalihi mudaarica awalkiisa la fiirintiisana ugu xugun ah tacaluji hadarabta kasife xugunkaasoo bictibaari awalihi mudaarica awalkiisa la fiirintiisa ahaaday wa xugman iyo xugnin u sugnaaday xugunkaasoo bictibaari aakhirihi mudaarica aakhirkiisa aakhirkaas la fiirintiisa u sugnaaday marka ka sife ama ku tacaluji marka markii calaamadaha mudaarica aan dhameeyey oon ka soo jeestay shiikhu wuxuu leeyahay waxaan gudagalay xugunkiisi inaan sheego laba xugunaana u sheegay xugun awelka oo xurufu anitaha ku tacaluqa see loo shaqla ah, xarfu anitaha iyo xurun xugun ku tacaluqa aakhirka ficilka mudaarica ah goormaa la binaynaa goormuu muxrab yahay hadduu mabni yahay se see loo binaynaa hadduu mabni yahay maxaa lagu binaynaa xugun aakhirka ku tacaluqa aan sheegay fa amaa xukmuhu mudaarica xukunkiisii biictibaari awalihi awalkiisa fiiradiisa xaala xukunkaasu ahaaday fa inahu awalulmudaaric yudamu waa la godaa taaratan mar wa yuftaxu waa la kordhigaa ukhraa mar kale fa amaa xukmuhu xukmu lmudaaric mudaarica xukunkiisa bictibaari awalihi mudaarica awelkiisa fiiradiisa xaala uu ku sugan yahy xukunku awelka xuruf anitaha lagu bilowday kuwaas xukunkooda marka la fiiriyo marka la fiiriyo fainahu awali lmudaaric yudamu waa la godaa taaratan fi taaratin mar waa la godaa dafuzamanimo iskaga nasbiso taaratan fi taaratin horta mar waa la godaa awelkaas mudaaric fainahu awel mudaaric yudamu waa la godaa taaratan fii taaratin wayuftaxu waa la kordhigaa ukraa taaratan ukraa mar kalena mar kalena waa la godaa waa la kordhigaa dhe wayuftaxu waa la fadxina waa la kordhigaa huwa awalmudaaric wayuftaxu waa la fadxina waa la kordhigaa huwa awalmudaaric ukraa maratan ukraa mar kale mar kalena awelka soo ogaatay oo hadduu yahay hulaathina hadduu yahay kayru hulaaثina awelka waa la goda warka dhan waaba intaas ha warka dhan waa intaas hadduu hulaaثi yahay awelka hadduu waxaan rabaa rubaaci yahay bilcagsan ka dhig hadduu yahay rubaaci awelka waa la godaa haddii uu qayrkiis yahayna awelka waa la farxina warka dhan waaba intaas warka dhanba waa un intaas hadduu yahay rubaaci awelka waa la godaa hadduu yahay kayru rubaaci awelka waa la fadxina waaye wuxuu yidhi fa yudamu waa la godaa huwa awalulmudaaric in kaana almaadi maadigii hadduu ahaado arbacata axrufin xaraf yaalo afara maadiga uu mudaaricaanu ka yimid hadduu afar xaraf ahaa afartu ama usuul ahaadeen ama gobolka miduu ziyadaha ahaado marba hadduu mudaaric rubaacigiisii uu maadigiisii rubaaci yahay waa la goda awalkiisa fayudamu waa la godaa huwa awalmudaaric in kaana almaadi maadigii hadduu ahaado arbacata axrufin xarafyaalo afar ah فأول المضارع مضموم dhe jawaabki waa محdوف مxaa kutusaya dل عalيه ma qبله فيdmda kutuse hadhihi فيdmda jawaabkiy jawaab shardigiisa kama hormare jawaab shardigiisa kama hormaro fayudamu huwa awalulmudaaric waa la godaa in kaana almaadi maadigii hadduu ahaado arbacata axrufin xarafyaala afar hadduu ahaado fa awalu lmudaarici madmuumun awal mudaaric waa la godaa فأول mudaarici madmuumun waa la godaa mudaaric awalkiis markaas سواء isku mid weeye kaanat kulluhunna xuruuftii dhammaanteed ahaataye usuulan sawaaun isku mid weeye kaanat kulluhunna xuruuftii dhammaanteed ahaataye usuulan usuul wadalika tusaalihii naxwu daxraja waa dildiriyey ama waa dildiloomay daxraja yatacadda walaa yatacadda daartan laazim ka dhig darabtana mucadda ka dhig ah, yatacaddaa walaa yatacaddaa mafcuulu iska qaada laasimna noqon tuu rabo waa noqon kara marka waxaa taan anaaba dildilooma meeshaan ku dildiloomay darabtana fuusan dildiliyeyba hmm. wadalika mihaalki naxwu daxraja waa dildiloomay dhe yudaxriju waa dildiloomaa dheh ama daxraja waa dildiliyey yudaxriju waa dildilina dhe ow kaana bacduhaa ama ow kaana bacduhaa ama xuruufta gebalkeeda ahaaye aslan asal wa bacduhaa gebalkeedna zaa'idan ziyaado ahaaye waa isku mid xuruufta ayagoo dhammaan wada asala maxaa tusaale ah daxraja waa afar afartu waa usuub yudaxriju dhe hadda marka awelka god aw kaana bacduhaa ama xuruufta gebalkeeda ahaaye aslan asal wa bacduhaa gebalkeedna zaa-idan naxwu akrama waa karaameeyey yukrimu waa karaamaynaa marka hadda akrama waa rubaaci maadigaas mudaariciisi waa qasam in la yidhaha yukrimu awelka la godaa laakiin akrama oo maadiga ah afarta xaraf asal ma wada ahane hamsadu waa siyaado asalku karuma u ahaa wuxuu ku yidhi fayn alhamsata hamsada fiihi fii akrama xaala ay ku sugan tahay ah, saa wax looga xalinaya saaxibilxaalku inuu macrifo noqdaa la rabay maa qusida lafduhu fa huwa maa qusida lafduhu fa huwa maa qusida lafduhu fahuwa calamunba mhm. maa qusida lafduhu fahuwa smun horta ah, waa ism horta maa qusida lafduhu fahuwa calamun dhe waaba calanba sideedaba lafdigiisa shayga hadii loo qastaba waaba calanba sidiisaba mhm. waaba calanba maa qusida lafduhu fahuwa smun wamaa qusida lafduhu fahuwa calamun dhe mhm. macrifana waa la yidhahda laakin calamunaba kasii khaasanba waaba magac khaasa soo maaha waayo faina alhamsata hamsada fiihi akrama dhexdiisa xaalay ku sugan tahay zaa'idatun ziyaado weeye lianna aslahu akrame asalkiisa karuma karuma inuu ahaaday darteeday ziyaado u tahay zaaidada sababa tacalluj lianna aslahu aslu akrama akrame asalkiisa karuma inuu ahaaday darteeday ziyaado u tahay asalkii karuma karaamuu lahaaday wey wayuftaxu waa la fadxina huwa awalmudaaric dheh wayuftaxu waa la fadxina huwa awalmudaaric in kaana almaadi maadiga hadduu ahaado aqala wax ka yar min alarbacati afar xaraf oo saddex noqdo oo hulaafi yahay maadigu ow amase aghara wax ka badan minhaa arbacada oo uu khumaasi iyo sudaasi noqdo jawaabka aawa inta faawalulmudaarici maftuuxun waa maxduuf wey dalla caleyh maa qablahu yuftidaa kutusayda ee jawaabtii maaha lana aljawaab laa yataqadama cala shard wayuftaxu waa la fadxinaa huwa awalu mudaaric in kaana almaadi maadigii hadduu ahaado aqala wax ka yar min alarbacati afar ow aghara wax ka badan minhaa afarta wax sad wax afar ka yar waa saddex hulaafi noqonaa wax ka badan afarna waa khumaasi iyo sudaasi in kaana almaadi hadduu ahaado aqala wax ka yar min alarbacati afar ow aghara wax ka badan minhaa arbacada fa awal mudaaric maftuuxun ahaa falwalu midka horeeyo aw awelkii haanigu waa aqala iyo aghara labadaas waa markalaa aqala ah horeyday falwalu midka horeeya oo ah maadigiioo ka yar rubaaci maadigii oo rubaaci ka yar falawalu mid ka horeeya naxwu daraba waa garaacay yadribu waa garaacaa wey daraba waa saddex araf waa ka yartay marka rubaacigii waa ka yartay wadahaba waa tegey yadhabu waa tega waa dahaba waa saddex xaraf waa ka yartay marka rubaaci waa ka yartay marka awelka waa laga fadxina wadakala waa galay yadulu waa gale yadulu waa gale hal midaad kugu filnaaye macnaha caynta mudaaric oo kutustusa Ah, ku leey mar waa shuhratulkasra yadribu mar waxa weyan waa xalqi yadhabu mar waxa weeyaan waa shuhratu dama yadkhulu xoogaa taasuu kuu tanwiicina ah, isagoo caynta <laughs> cayntu waa baab kale uu baabkaas kutusa ah, hadduu yadribu kula weligaa mudaarac kasta ina iska hoos dhigtaa laga cabsana caynta ood moodo inuu saas kaga socdo kuley baabkaasu baab kaleo kuu dhiman <laughs> weeyo soo socda ee yadribu mar aad leedahay shuhratulkasra yadhabu aad leedaha waa xalqige marna yadkhulu yaad leedahay waa shuhratu damade ka taas inaysan baabka laga hadla ahayn oo ku kutusa ee maanta baabka laga hadla war waa xarafkaas ugu horeey ee inta hal weysin iska aragta iskaga dhegin adugu saasuu kugu tanwiicina mm-hmm. wthani taas marka maxaan ogaanay daraba hulai markii noqday maadiga mudaarica la yidhi waa la fadxiyey yadribu markuu noqday dahaba wa hulai maxaa la yidhi yadhabu markuu noqday dakala waa hulaaثi maxaa la yidhi yadkulu awelki waa la fadxina wa thani thanigu waa akthara minha ah, isagoo ka bartay maadiga asalkaha maadiga isagoo ka batay rubaaci oo muxuu noqday khumaasi iyo wa thani midka labeeyo oo asagoo uu ka badan yahay maadigu afar waani midka labeeya naxwu indalaqa waa tegey yandaliqu waa tegee wastakrija waa la baxay yastakriju waa la baxaa inalaqa waa kunaasi waa shan xaraf leh yandaliqu aad leeda awalka waa ka fadxine istakraja waa sudaasiyo waa li xaraf leh yastakriju aad leeda aani ka labeeyo wamaa xukmuhu xukmu lmudaaric mudaaric xukunkiis bictibaari aakhirihi aakirkiisa fiirintiisana ugu xugun ah fainahu aakirmud fainahu aakhiru lmudaaric taaratan mar yubna waa la binaynaa cala sukuuni sukuuna lagu binaynaa wa taaratan mar yubna waa la binaynaa cala alfatxi fatxa lagu binaynaa wa taaratan mar yucrabu waa la raaba huwa aakiru lmudaaric wa amaa xukmuhu xukmu lmudaaric mudaarica xukunkiisa wa amaa xukmuhu xukmu lmudaaric mudaarica xukunkiisa biictibaari aakhirihi aakhirkiisa firadiisana ugu xugun ah ku tacaluji darta ka xalayso biictibaari aakhirihi xaal xubunku u ahaaday fainahu aakhir mudaaric taaratan mar taaratan taaratan darfu zamanima iskaga nasbiso taaratan mar yubna waa la binaynaa calaa sukuuni sukuuna lagu binaynaa ida tasala bihi nuun lcraaf wa taaratan marna yubna waa la calى alfatxi fatxaa lagu binaynaa waa goorma ida tasalat bihi nuunu tawkiid almubaashira almubaashira lagu dara laakin mufrada lagu dari ma maxaa yaele iyadu mubaashira iyo ayr mubashira ma kala le marba hadday gasho waa mubaashira iyadu aye wa taaratan marna yucrabu waa la craabaa mataa idaa tajarada can nuunayn labadaas nuun markuu ka fahaadihi tan halaahu xaalaatin xaalooyin saddexa weeye fahaadihi kuwan aan kuu sheegay taaratan yubna cala sukuuni wa taaratan yubna cala alfatxi wa taaratan yucrab wuxuu hormarinayaa bina qadama albinaa cala alicraabi liasaalatihi fi lafcaali de ficila la joogaa meesha ficilna asal waxa u ah albina ficil asal u ah saas u ah kaqadama albinaa cala alicraabi liasaalatihi fi lafcaali waay saasuu hormarinaya qadama binaa laleeyahay binihiyuu hormariyey calal icraabiyo ka hormariyey liasaalatihi fi lafcaali alaleeyahay waaya fa haadihi tanu halaathu xaalaatin xaalooyin saddexa weeye fa haadihi tanu halaathu xaalaatin xaalooyin saddexa weye saddex xaalo weye waxaan sheegnay mar sukuun lagu binayna mar fadxa lagu binayna mar la icraaba alaaadaaso liaakhirihi aakhiri mudaaric mudaaric aakhirkiis usugnaatay saddexduba aakhir mudaaricay usugnaatay alaaadaasoo liaakhirihi aakhiri mudaaric mudaaric aakhirkiis usugnaatay kamaa sidiina ugu sugnaatayba tacaluji kamaa sidiina ugu sugnaatay anna liaakhiri lmaadi maadiga aakhirkiisa alaaa xaalaatan ay ugu sugnaatay waliaakhiri lamri amarka aakhirkiisana alaaa xaalaatan ay ugu sugnaatay naxwaba soo saddex saddex maaha naxwaba asalkii saddex saddexda ila ku socda faaditanu halaaa xaalaatin xaalooyin saddexa w saddex aaqir waxaa tidhahdaa saddexdaasoo liaakhirihi aakirilmudaaric usugnaatay waa saddex xaalo oo mudaaric aakirkiis usugnaatay kamaa sidiyayna ugu sugnaatay halkaan ku tacalujiyeshe kamaada balkaaftaas meesha ku tacalujiyey tus fahaadihi tanu halaahu xaalaatin xaalooyin saddexa weeye halaahadaasoo liaakhirihi aakirilmudaaric u sugnaatay liaakhirihay ku tacalluqday allah yubaari fi ha kaainunta kaainunta liaakhiri hay ku tacalluqday waa saar waa runteed waa qaaran la socon saasula socon ba iyagu kamaa sidiian ugu sugnaatay ana liaakhiri lmaadi maadiga aakhirkiisa halaaa xaalaatin xaalooyin saddexay ugu sugnaadeen waliaakhiri lmri amarka aakhirkiisana halaaa xaalaatan ugu sugnaadeen ka aakhirkii maadiga saddex xaaluu lahaa mhm. macalin cabdixafiid saddexdii aakhirka aan kusoo marnay waxay ahaayeen qofka kelmadda ma la weydiiya hal mar in lasoo boda kaan lasoo boda xabad ma hayo ha aakhirkii saddex xaala ma lahayno haye ma maadan darin dariiqa inta soo maray inaad soo bariiridaa la rabaa naxwada martaa inaad barataan ardadaa lagula ceshada horta kaligaa laguma ceshado markaad ku ceshatana markaad tagto intaad wadada maraydaa lagu celada casharka ha saddex afar goor haddaad maskaxda uga socdo intaad gaariga sii saaran tahay dib dambe qof u weydiinayo ogow laakiin konton goor oo kitabka ad ka akrida waxaa dhici karta ina markiiba lumo markiiba inuu lumo laakiin saas waxay dha adoo meeshaa iska baskaadaad ba iska sii saaranta casharkeed ku cele kaasu saddex u ahaa kaasna afar kaasna shan kaasna intaasu khalaas waaba kala xiran yahay dib dambe kaaga luuna laakin fasilun haddaad kitaabka un ka firi haddaad kitaabka ka firina hadda korka ugama celi marka kitaabka uga celi haddaad ka fahamtana korka ka soofi haya muxuu ahaa cabdullah ahe he amarka saddexdiisa xaala raye ha isna saddexa aakirku lahaayu he saas w daday ukala xirxirantaha jiro ayagu waaya binaa lmudaaric ala sukuni faamaa binaauhu binaau lmudaarici mudaarici aakirkiisa la binayntiisa cala sukuni sukuun lagu bineeyo fa huwa binahaas mashruudun waa mid la shardiyo bian yatasila inuu la xidhiidhsadaa loo shardiyaa bihi aakirka nuunulinaafi kuwii dhadig aha nuuntoodii alinaaf waa jamcu unha inaaf waa jamcu unha su-aal yaa ka jawaabay inaas iyo ta'niis maxayta farqa u kala dhexeeya ha iyo ta'niis ah, wa hade wax yar meeshaan rabi kama adan mari lakin waa fiicanta waad fahamtay saad u sheegtay waa war sax hayahan ta'niis masder waayo intaas xoogaa yartaan rabi laakin waa masderku mufrad waaye ta'niisna waa mufr waa masder annafa ta'niis wey inaana waa mufridki oo unha aheed oo inaa lagu jamciye waay marka mid walba marka macnaynaa waa in laga fahma oo tanii dhadigan waa inaad tidhahda inaana kuwii dhegdigaha waa inaad tidhahda oo la kala fahmaa warkaaga war isku qooshanuusan ahaan faamaa binauhu mudaarica aakirkiisa aakirkii la binayntiisa cala sukuuni sukuun lagu bineeyo fa huwa binahaas mashruudun kuloo loo shardiyo weeye bian yatasila inuu la xiriirsadaa loo shardiyaa bihi biaakiri mudaaric mudaarica aakirkiisa nuun linaafi kuwii dhadigaha nuuntoodii marka yaa wax la xiriirsana nuunta ha nuunta la xiriirse iyadaa dambayde ha iyadaa dambayde ha waxaa kaloo kuu soo socda sao kale ficilkaa la xiriirsa ila asba gadaal horu kala xiriida ha labada mid walba mid kale la xiriida marka dilwira ficilkaa la xiriirse iyo dilwira nuuntaa la xiriirse labadaba waa sax ha labadaba casharkeena inay noogu jiraan sababta labada sheey isla ah. xiriirta midna gadaalu kala xiriir midna horu kala xiriira marka ficilkaa la xiriirsa hadii lagu hala yaab laftirkeeda hadhow inaad maqasho faamaa binaauhu binaau aakiri mudaaric mudaarica aakirigiisa la binayntiisa calaa sukuuni lagu binaynaa fa mashruudun fahuwa binihi mashruudun ku loo shardina weeye bian yatasil inuu la xidhiirsada loo shardina bihi biaakiri lmudaaric nuunul inaafi kuwii dhadiga ahaa nuuntoodii wadalika ay itisaalu nuunil inaafi بالمdاaرع وذلiكa y اتصاaل نuن الإناaث بالمdاaرع nuun inaadkii la xidhiidsashadeedi ay mudaaric la xidhiidsataa naxwu qawlika weeye inaad tidhahdo oo kale anniswatu dumarki yaqumna waa istaagayeen hadda yaqumna fiiri yaquum soo ficil mudaaric ma ahayn ha ficil mudaaric ay aheyd yaquumu ay aheyd nuununis waa la xidhiidsatay mar hadday nuununis waa la xidhiidsatay sukuuna miimkii la saaro sukuun lbinac haddii sukuun la saaray yaquu awel maxaa ka horreeya miimta wow soo maahan wowduna waa reebaneed iltiqaab saakariina dhacay wowdii waa luntay marka macna waa la xadi ha yaquumu soo ma ahayn markii nuunun inaas la xiriirsatay miimtii waa la reebay mar haddii miimtii la reebo sukuun koray wowduna awalay reebaneed soo ma ahan faltaqaa saakinaani yaa xarfu cilaa wawda ah wowdii waa la xadfay yaqum ay iska noqotayba yaqumna yaqumna mar hadday nuun niswe la xiriirsato sukuunkaasaa lagu binayna mhm. sukuunkaasaa lagu binayna maxaa loo binaynaa haddee awalba mudaaric waxaa loo ciraabay limushaabahatihi alism ism mushabah nuunul inaas hadday la xiriirsatay min khawaasi afcaali ka mida markay la xiriirsatay asalkiiyay ku celid mushaabahadii ay ka fogeyd mushaabahadii ay ka fogeyday markay ka fogeyday asalkiisu iska laabto wuxuu iska noqdayba wuxuu iska noqday mabni saas qaara culamada u cabire anniswatu yaqumna yaqum waa ficil mudaaric xaalatu rafcu jooga laakiin waa mabni maxaa yal nuur niswa la xiriirsatay mubaashira iyo qayr mubashira ma kale dhammaanteed waa mubashira iyadu walwaalidaatu hooyooyinka ilmaha dhaleen yurdicna ha nuujiyeen walwaalidaatu hooyooyinkii ilmaha dhaleen yurdicna ha nuujiyeen ujeeddadu waa maxay yurdicna waa ficil mudaaric oo saxilaakhiru ah yurdicuu ay ahayd nuunis waa la xariirsatay sukuuna lagu binaya cayntaa sukuun la saaray yurdic waalmudallaqaatu dumarkii la furay yatarabasna ha sugeenoo nin kale guurkiisa ha ka joogeen ha sugeen inta ciddadu dhammaanaydo waalmudallaqaatu yatarabasna bianfusihinna quru bal saddex qure ha suge wlmualaqaatu yatarabasna yatarabasu u ah waa ficil mudaaric saxi aakira nuunu niswa la xiriirsatay khalaas sukuuna lagu beniyey aakirkiya sukuun la saara nuun ficilka aakirkiisi sukuuna la saara yatarabas ila swadkaasa u dambeey ficilkii mog isaga u dambeey xarafka u dambeey ficilka kaasaa la saaraa binaha iyo iraab wlmualaqaatu yatarabasna labada jumlo yurdicna yatarabasna waxaa la ihahdaa labadan jumlo dalabiyatani waxaa la ihahdaa khabariyatani lafdan dalabiyatani macna ah, waxaa la ihahdaa khabariyatani lafdan xagga lafdiga waa khabar dalabiyatani macna xagga macnaha waa amar ah, yarxamuka allah ay la mid tahay yarxamuka allah maogtahay lafdigu waa qabar macnuu maaha qabar qabar haddaad ka dhigto kadaabad ba noqee baa tirada yarxamuka allah alla waa kuu naxariisa mada og in alla i naxariisa ha dishkax waa hindhisay alxamdulilahi anid markaasaa tihi yarxamuka allah maaha macnaheedu alla kuu naxariisa ilaa inuu cadaab naxariis ad kama haydin ee duca lagaa rabaa allah kuu naxariisto dalaba lagaa rabaa dalab a lagaa rabaa dalab a lagaa rabaa sala allahu alayhi wasalam alla mida sala allahu alayh khabar maa sala allahu alla waaba ammaanay caleyhi nabiga korkiisa haddaad xaqii lagugu laha maada aadan guban salligii lagu amray maa aadan guban inshaaca lagaa raba oo dalab ah taanu been noqon ma lakin adaan gudan camalkii lagaa raba adan gudan ilaa ka sheekayn laguma dirsan hadda mogta adaa lagaa raba hadda camal inaad samaydo oo tiraa sal allahu allaha maano had deerta inaad la timaado duco taasaa lagaa raba waa badan yahi wa minhu min almudaaric mabniyi calaa sukuuni litisaalihi binuun inaf u laabana damiirka wa من min almudaarici اlmabniyi cala sukuuni mudaarici sukuunka lagu binayey waxaa ka mid a litisaalhi binuuni idan mudaarici sukuunka lagu bineeyey nuunu inaaf la xidhiidhsaday dartiis waxaa ka mid a ilaa an yacfuuna ilaa an yacfuuna taasaa ka mid a taasaa ka mid a wa minhu ay min almudaaric almabniyi cala sukuuni litisaalhi binuuni sababta loogu bineeyeyna ay tahay nuunu inaas inay la xiriirsatay ilaa an yacfuuna kamida mid macnaha sababta au si gaara ah ugu sheegaya waxay tahay ilaa an yacfuuna qofkaysan u baxsanin wuxuu moodaa afcaalulkhamsa uu moodaa ha yacfuuna afcaalulkhamsa inatuu moodaa mana ahan inaysan ahayn calaamada koowaad ku garan kartaa waa maxay nuunta ilaa an yacfuuna ilaa maxaa ka horeeya an masteriyaha ka horeyda afcaalulkhamsana hadii caamil nasbiya galaxaa la samayn jiray nuunta la xadfi jiray garo marka nuuntaanu ma aha nuunta afcaal qabs nuuntaanu maba ahan nuuntaanu waaba isimba nuunta afcaal qabsa mugta xarafay aheede nuunta afcaal kamsa hay aheed xarafay aheed ayadu nuuntaanuna waa maxay waaba ism waaba faacilka dhamaan nuunta afcaal kamsada xarafka ka horeeya xuu ahaa kelmadda ka horreyda hay aheed yaquumuuna wow wowey isma isma ka horreeyey soo maaha hadda nuuntaanna wowda ka horreyda waaba xarafba isimba maaha ha waa laamulkelimihii waa laamulkelima afcaal kamse maogta nuunteeda xarafka ka horaya wow u ahayo oo isim ah isim dhabuba ah waa faacilkii laakiin hadda yacfunadan nuunta xaraf ka horeeya wowda waa xaraf waa laamulkelima marka shaqa iskuma laha inuu taas ku dareensiiyu raba hmm, taas inuu ku dareensiiyu raba markaasuu yihi ilaa an yacfuuna ah, a kamida <laughs> wa minhu ilaa an yacfuuna hmm. ma qusida lafduhu fahuwa soo ma hmm, ma qusida lafduhu fahuwa wamaa qusida lafduhu fahuwa calamun wamaa qusida lafduhu fa huwa mucrabun saddex qaacido waa saddex qaacido laga maarmin waa ha hadda fiiri min huwa khabar muqadama ilaa an yacfuunana mubtada muakhara ilaa an yacfuuna iswata mubtada muakhara ilaa an yacfuuna oo iswata qaara la yaaba waay leeyiin mar waa lgu le waa ficil mar waa lgu le waa isim arooy baabkaan adaga baabkii wuu meeshiis yadan ka bilaabina wax adag ma jiraan wax adayg la yidhaha baabkan naxwu madalib naxwadu fani la barto faniga ugu fudud soo ma ogi laakiin wax walba asal waxa ilahay inuu kuu furo waa ilahay markuu kuu furo aan ilahay fududeyn ma fududeyn wa minhu min alficl اmudaaric اlmabniyi calى sukuni litisaali binaas waxaa kamid ahaaday ilaa an yacfuna ilaa an yacfuna kamida maxaa yeele liana alwaaw wowda ku jirta yacfuna asliyatun waa mid asal loo nisbeeyey waxay kamid tahay ficilka xuruuftiisa asliya saasuu kula jeedaa wahiya wowdan u dambaydaa waaw cafaa waa cafiye yacfuu waa cafina wowdi ku jirtay ha yacfuu cafaa waa cafiyey asluhu cafawa cafaa waa cafiyey yacfuu waa cafina marka yacfuu ayadoo saasa nuun nisbe la xariiri nuun yacfuuna iyado waxba ka bedeli maydi markaa nuun nisbe la xariirso maxaa yl awel sukuun oo binaa asli kelimada saaran eede hadda binaa ficlaad ka dhige yacfuu moogtay sukuunka awel saarnaa sukuunkaasu icraab maahayn min binaa asli kamid ah kelmadda asalkeeda lagu dhisay cafaa yacfu ee icraabka waa lagu qadaraya awel moogtahay hadda mar alla markaad nuuru niswada la xariirido sukuunulbina uu ii yahay ilaa wax kala dooniy mid awel meesha kuu saaray yacfuuna aad iskale leedahay waxba laga bedeli maa yacfuu soo ma ahayn mudaarice niswo gelay yacfuuna wax ka bedeli maydo wax ku dari maydo siduu ahaayd u daysay nuunta le keene kuwii hore waxba laga bedelay lianna waa wowdu asliyatun mid asli nisbeeye wey wahiya wowdu wow waaw cafaa yacfu weeye walficlu ficilku mabniyun waa mid la bineeyey calaa sukuuni sukuun lagu masderun mudaafu ila facli soo maa litisaali ficilka la xiriirsashadiisa uu la xiriirsana binuuni nuunta hadda maanta yaa wax la xiriirsana ficilka awel maxaa lasoo yidhi nuunta la xiriirsana waa saas ila labada wa isku xiriir soo maa midna horeyuu kala xiriir midna gadaaluu kala xiriir ha marka waa isla halkii waa nuunu yacfuna nuunta ku jirtaana faacilun waaba faacil ayadu faacilkaasoo mudmarun damiir ah ka damiirkaasoo caa-idun u laabana cala almuallaqaati dumarkii la furay ilaa an yacfuuna gabdhihii la furay ayagu inay cafiyaan maahan meherkooda qaybtay lahaayeen saasay aayaddu kaa leey saasay kaa leey markaasuu uu ku yidhi wa nuunu nuunku faacilun faacil weeye faacilkaasoo mudmarun damiir ah damiirkaasoo caaidun u laabana calalmudallaqati dumarkii la furay wa wasnuhu ficilka wasnigiisu yafculna wey marka ficilka la miisaamayo saddex xarafay u dejiyeen inay ku miisaamaan qolada suraaftu waa fa iyo cayn iyo laam ah. waa fa iyo cayn iyo laam haddii marka marka mawsuunka la keeno haddii miisaanka la fiiriya horta wixii miisaanka laga xadfaana mawsuunka laga xadfaa marka marka miisaanka la keeno hadii saddexdii xaraf ka dhex muuqato oo fa iyo cayn iyo lam aad aragto kelmadda waxba kama xadfan usuu sheegi ah, khalaas mawsuunkana sidoo kale ad ka dhigay haddii aad aragto marka lagu dhawaaqo miisaanka in fadi iyo caynti iyo laamkii mid maqan yahay mawsuunkaad ka jaray kow waa ah, inu mawsuunkana ka maqnaada ah, marka hadeerso yafculna uu ku yidhi soo maahan fa'dii iyo caynka iyo laamki sooma nabad qabaan khalaas isagana mawsuunkii oo nabad qabaad keeni waxaa leedahay yacfuuna way marka waxay noqonaya yacfuuna in caynku uu yahay xarafkii ugu horreeyey kelmadda faaduna ay tahay xarafkii dhexe wawduna ay tahay xarafkii ugu dambeeyey saasay no oon waxba ka maqnayn marka yacfuuna saasuu noqona wuxuu kuu sheegaa marka yacfuuna kaloo tan ku darmi karta ha yacfuuna kale in mar kastoo un yacfuuna aragtaadani maya qaacida laga hayo aadan iska dhihin ee yacfuunada laguu sheega midda aayada ku jirta midda hadda lagu bara laakiin mararka gabal waxa dhici karta yacfuuna inta la yidhaahdo in haddana kelmadii caaqibkeeda xadfay oo wowda ku jirta isim tahay oo ficilkuna afcaal khamsa noqdaba saasaaba dhici kartaba taasuu raba inuu ku baro markaasuu yidhi walaysa haada yacfuunaha ilaa an yacfuunaha haadaaba taasa lagu ishaara ka yacfuuna yacfuuna lamid ma ahan fii qawlika qowlkaaga xaal uu ku sugan yahay mhm. fii qawlika yaa laga xaalay fii qawlika mhm. mayla socota adiga eh. walaysa haadaa ilaa an yacfuunahan ka yacfuuna lamid ma ahan fii qawlika qowlkaaga soo socda xaal yacfuunuhu ku sugan yahay eh. laga xaaleey ha yacfuuna laftirkeeda laga xaaleey ragan weydiinaya aduu maba ahayn meel kale igala aad a ah. rag waxaan raba inaan weydiiyo yacfuuna ma ficla maswaaise inaa ihahdo kadibna ihahdo xaraf jeer xaa gelsho aduu ficliya rag baabkaas ina weydiiyaan rag so ma jeedi marka hadda waxa leedahay yacfuuna maanta ism kaaftaana iska geli maa qusida lafduhu fa huwa ism waa ka xaalaynaynaa fi qawlika maxaa yeelay maa qusida lafduhu fa huwa calamun fa huwa calamun walaysa haada ilaa an yacfuuna haanu ka yacfuuna lamid maahan fii qawlika qowlkaaga xaal uu ku sugan yahay yacfuunuhu lamid ma oo aada ku qawso alrijaalu raggii yacfuuna waa cafinayaan alrijaalu yacfuuna hadda yacfuunadan waa afcaal kamsaba yacfuunadan waa afcaal kamsa ficilka waxaa xuruuftiis asalkeed ka jooga caynta iyo faad wowdiisi waa la xadfi kaana asluhu yacfuguuna istudqilat damatu cala alwaawi faxudifat faltaqaa saakinaan uma xudifat laamu lkalima fasaara yacfuuna yacfuuna uu ahaa maxaa laga bilaabay warka istufqirat damatu cala alwaawe labada waawowda hore soo dama ma saarna oo laamulkelimaha damadii culaysay keen xarfu cillo weeye ka tuur markii laga tuuray faltaqaa saakinaan laamulkelime iyo wowda faacilka markaasaa la yidhaha dee laba xarfu cillo weeye yaa masiyo waxaa nasiye badan wowda dambe ilaa wowda dambe ayadu keligeed waaba kelimad kamil tanuna waa juz-lkelime ah, iska xadaf marka iyad ah, afar cilaa lagu cileeya halkaas midaan ka sheegay alusiga ka fiir aaa marka afaraa lagu cileeya kule marka waxaad tidhaahdaa yacfuuna ah, wowdii horo laam kelimadaa la xadfo markaas iska noqotay ilaa an yacfuuna saasa iska noqotay lianna tilkali waawa wowdaas tilka halkaa lagu ishaaraa ma taqaan yacfuunaha bal cajaaibta fiiri tilka maxaa lagu ishaari jiray maxaa lagu ishaari jiray muanaf oo qariib mise baciid oo baciid ah marka hadda waxa lagu ishaara waa yacfuunaha waana runtiisu baciid wey maxaa baciid ka dhigay waa yaaba waxaa baciid ka dhigaya yacfuuna waa afcaal kamsa soo maaha halkay ku taalla afcaal kamsa kitaabka akhirkiisa jirta afcaal amsa ilaa an yaxfuruna baabka baabkeediya la jooga marka midda baabkeedi la joogana qariibu ka dhigana midda baabkeedi fog yahana baabkeedi inu ismushaar u ishaara shee cabdillahi madooba saas faa'iideey cajaa-ib kitaabka isaga lafuhu ka gala oo kitaabka hoosu ugu bislaa ay iskaba dul mari jireen isagu mhm. marka wuxuu yidhi shiiku ya tilka maanta in lagu ishaara waa sidii ugu fiicnadi maxaa yila afcaal kamsa alkay jirta tilka taas oo afcaal kamsaa weyu aada leedahay tilka taas oo afcaal khamsada aada leedahay allahu akbar markaasuu yii liana tilka taas oo afcaal khamsada yaxfunada afcaal khamsada ilaa laba yaxfunan haynaa yaxfuna baabkeedii aan joogno oo ilaa an yaxfuuna ah oo ficil mudaaric oo nuunumis wala xibisatay ah baabkeediyaa la joogaa iyo yaxfuna aanaan baabkeed joogin oo afcaal khamsa midna waa dhowi midna waa dheri ilaa markaasuu yii liana tilka taas oo afcaal khamsada alwa Eh, tilka taas afcaal khamsada taastay alwaawo ee wowda ah eh, damiirljamaacati damiirljamaacati aad leeda isku idaafayne damiiruljamaacati damiirujamaaca wey jamaacadii almudakariina ee la labeeyey alifyana lagu qoraa laamka hortiisa hmm, lijamaacatin hadduu kuu dhigo laam waa haysata alifle kaa maqan waxba weyn ya لأن tilka اwaaw waaw لأna tilka taas taas day alwaaw ee wowda damiiru ljamaacati waa jamaacada damiirkeedii jamaacadii almudakariina ee la labeeyey jamaaca mudakara damiirkeed wey taas waaba isimba taas waa isimba kalwaawi wowdii xaal ay la mid tahay wowdaaso fii qowlika qowlkaaga xaalay ku sugan tahay yaquumuna aad tirahdo yaquumuuna markaa tidhahdo wowda ku jirta iyo ya arijaalu yacfuuna wowda ku jirta isku mida ah, labadaas waaw waa isku mida kal waaw wowda xaala lamid tahay wowdaasu fii qawlika qowlkaaga dhexsi xaala wowda ku sugan tahay yaquumuuna aad tidhahdo yaquumuuna wowda ku jirta afcaal afsada wowdeedu ma ahan taasay lamid tahay arijaalu yacfuuna wowda ku jirta wa waawlficili ficilka wowdiisii yacfu arijaalu yacfuuna ficilka wowdiisi wawaawlficili ficilka wawdiisiina xudifad waa la xadfay xudifad waa la adfay sida loo xadfan waa soo sheegay asluhu yacfuwuuna biwaaweyni uulaahumaa laamu lkelima wa haniyatu waawljamci istudqilat damatu cala lwaawi wawdiya marka damadii lagu cuslaystay faxudifat damatu faltaqaa saakinaani uma xudifat laamu lkelima waay xudifat wa waawlficli ficilka wawdiisii xudifat waa la xadfay wa nuunu nuunta oo ah waa nuunu nuunta ku jirta alrijaalu yacfuuna nuunta kalema nuunta soraa lagugu soo sharay inay isim tahay damiir tahay waa lagu soo sheegay oy u laadayd almudaliqaat ee midan waa nuunu nuunta oo ku jirta alrijaalu yacfuuna yacfuuna nuunta ku jirta waa nuunu nuuntu calaamatu rafci god calaamadiis wey waa nuuntii oo hubuutu nuunkii afcaal khamsada lagu rafci jiray marka arijaalu yacfuuna wa rafcisanta waa afcaal khamsa rafcisan waa calaamatu rafca wey wa wasnuhu yacfuunaha wasnigeedu yafcuuna wey hadda yafcuuna fiir waa miisaankii yafcuuna fe iyo cayn iyo laam meeq maxaa maqan laamkee maqan khalaas hadhow marka mawsuunkana yacfuuna waxaa leedahay fe iyo cayna jooga laamkia maqan iyadan laam laamulkeliya maqan waa wawda xadfeed لأnنhu يxdف min الmwزuن ma xdifa min الmiزاn markaasuu ku yihi wwsnu ficilka wasnigiisu yacfuuna weeye wa haadaakan fiiri haadaa kee weeye yacfuunahan hadda lafdigu iskaga qasi marka wa haadaa yacfuunahan yuqaalu waxaa laleeyahay fiihi yacfuunaha dhexdiisa ilaa an yacfuu alaleey asaga haddii an masteriyaa la gelsho nuuntiisu ma joogi karto wuxuu ku baraa nuuntaas iyo nuuntan farqiga udhexeeya nuuntaas an masteriya iyadoo joogta iyaduna joogta maxaa ma ahan calaamatu rafca sidaas darteeda caamil nasbiya ma rafci ma suuli karo laakiin nuuntan ku jirta arijaalu yacfuuna waa calaamatu rafco haddii caamil nasbiya yimaado waa la xadfa iyada ilaa waxaa lagu nasbi jiray afcaalqamsi xadf ad xadfu nuun soo maa aa lagu nasbi jiri xadfu nuun aa lagu nasbi jiri markaasuu yui wahaadaa yaxfuunaha yuqaalu waxaa laleeyahay fiihi yaxfuunaha dhexdiisa ilaa an yaxfua laleeyahy bixadfi nuuni hiyaana lagu leeyahay muqaalku taaluji bixadfi nuuniya lagu leeyay kamaa taquulu sidaad u leedahay ilaa an yaquumuu yaquumuuna la mid yaysa lama dhihin yaquumuuna ma haddii caamil nasbiye la geliyo nuunta waa laga xadfi jiray wasayaati waa imaan doonaa sharxu dalik dalika halkaad lagu ishaara afcaal khams ha baabka afcaal khams baab afcaal khams lagu ishaara wasayaati waa imaan doonaa sharxu dalika baabka sharxiisa kullihi dhammaantiis waa soo socda hadeer waxa weeyaan kaliya waxaan kala saarayna nuunu iyo nuunu rafcadanaysa isku ekaan intaasaan hadda ugu talagalnay ama afcaal qabso xaa lagu nasriya xaa lagu jasmiya saa loo rafciya warkaas waa soo socdaa hisuga weyn adiga aa soo socdaa halkaasuu ku sheegayaa sababta loo bineeyey ficil mudaaric markuu nunnfi la xabiisaday waxau sheegaya maxamed mxudiin cabdilxamiid inamaa wax kale maahan buniya alficlu waa la bineeyey almudaaric cinda itisaalihi binuun linaaf rujuucan ila alasl asalkiisii u laab fi afcaali asal ah wa huwa albinaau liana shibahu shabihidiisa bilismi u shabahay alladii shibhigii kaana ahaa sababa ixraabihi qad carada waxaa ka hor yimid maa shay huwa min khasaa'is afcaali ka mida ah, wa huwa lixaaqu hadihi nuuni wey alatii laa tatasilu ilaa bilficli wainamaa kaana binaauhu maca haadihi nuuni cala sukuuni ayuu ahaaday liana alasl asalka fi lbinaai an yakuuna cala sukuun waxbaba laiskama weydii kar marka waxba laiskama weydii kar ficil mudaarac nuun niswa la xabisaday sukuuna lagu bineeyey xaal loo bineeyey lama dhihi karo asalkiisu ku taaganya xaa sukuun loogu binay lasma dhigi karo asalu ku taagany xaala ficlin la binayan asal aheed in sukuun ugu binayan asal aheed asalkiisu ulaabtad le asalkiisu ulaabta wamaa binaauhu binaa mudaaric wallahu subxana wa tacala alam sala allahu ala nabiyina mxamed